alxamdu lilah whanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi calى kuli xaal wanacuudu biاllahi min xaali ahli الnaar waa suuraة اlbaqara aayadda laba boqol afartan iyo sagaal waa qisadii sharxaysee ka warramaysay laba boqol afartan iyo lix baan leeyahay cafwan laba boqol afartan iyo lix qisada waxay sharxaysaa reer banu israa'iil dhacdo wakhtigoodii dhacday iyo nin madax loo sameeyey iyo jihaad la faray iyo intoodii badnay siday ugu fashilmeen <coughs> si kale hadii loo eego waxyaabaha mustafaadaadka waynu ka qaadan doonaaye bal horta sharaxa qisada aynu qadino qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi alam tara miyaanad arkaynin ama aanad u jeedin ama aanad ogeyn nebi maxamedow ama qofkii lala hadlayo ila lmala'i jamcii faraha badnaa min bani israa'iil oo reer banu israa'iil ka mid min bacdi muusa nebi muuse dabadi intii uu tegey kadib id qaaluu waktigii ay ku yidhaahdeen linebiyin lahum nebi iyagu ay lahaayeen oo ka tirsanaa ibcad lanaa malika nin boqora noo soo saar oo hoggaamiye dagaala ah, nuqaatil fii sabiili illaah jihaadka ayaanu ku dagaalami cadowgaanu ilaahay daraaddii ula dagaalami qaala markaa nebigaasi wuxuu yidhi hal casaytum ma u dhowdihiin in kutiba calaykum اlqitaalu haddii jihaadka laydinku waajibiyo allah tuqaatilu inaydaan dagaalaminba ma laga yaabaa qaaluu waxay idhaahdeen wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaadee allah nuqaatila aanaan u dagaalamayn fii sabiili illaahi jidka xaqaa maxaanaan ugu dagaalamayn dagaalka waa gelaynaa waqad ukhrijnaa iyadoona laga saaray min diyaarinaa guryahayagii wa abnaainaa iyo wiilashayadii ama caruurtayadii dal iyo dadba waana laga qabsaday falamaa kutiba calayhim اlqitaalu markii dagaalkii lagu waajibiyey tawallow way yaaceenoo way jeedsadeen ilaa qaliilan in yar mooyaane intoodii ba intoodii badnayd way firdhadeenoo way fakadeen wallaahu caliimu biالظaalimiin ilaahay baa aada u ogsoonoo ka warhaya kuwa xadgudubkiiyo gardarada sameeya wa qaala lahum nebiyuhum nebigoodii markaa wuxuu ku yidhi inna allaha qad bacaa lakum <clears throat> ilaahay wuxuu idiin soo saaray daaluuta ninka la idhaahdo melikan isagoo boqor iyo madax idiinah dagaalka idinku hoggaaminaya qaaluu waxay idhaahdeen annaa yakuunu lahu sidee buu ugu sugnaanayaa almulk madaxtinima calaynaa dushayada siduu madax noogu noqon karaa wanaaxnu axaqu annagaaba kaga haboon bilmulki madaxtinimada minhu isaga annagaa dhalad u ahayn walam yuuta lamana siinin sacatan min almaali in badanoo xoola ah qaala markaa nebigaasi wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil in allaha asdafaahu calaykum ilaahay baa idiin doortay oo dushiinna doortay in madaxdii noqdo wasaadahu ilaahay waxaan u kordhiyey basdatan in ballaadhanoo filcilmi waaljism xagga cilmiga iyo aqoonta ah iyo jidhka iyo awoodda wallaahu yuutii mulkahu ilaahay madaxtinimadiisa wuxuu siiyaa man yashaau cidoo doono kan isagaa siiye raaca wallaahu waasicun caliim ilaahay baa waasic ahoo ballaadhan fadligiisaa ballaadhan iyo cilmigiisa caliim wax walbana u ogyi marka casharka intaasaa wada socota haddaynu dib ugu noqonno labadaa aayadood qaybta hore waxay tilmaamaysaa ama ay ka warramaysaa ama ay noo sheegaysaa Eh, reer banu israa'iil qolo ka mid ah ama ah, melow waa dee dadkii madaxda ahaa iyo ummad weyntii reer banu israa'iil ayaa waxaa laga qabsaday dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankii ay ku noolaayeen eh, markaa ama qudus ha ahaato ama wixii ku xeernaay hareeraheeda ha ahaato dadka ka qabsadayna dee ummado shisheeye unbay ahan ile adduunka waa la isriixayaa sidaynu qaybta dambe qisada ku arki doono iyaguna markaa dad islaama bay ahaayeenoo dee ambiyadii la socdo oo nebigani hogaaminayo horkacayo qisooyinka qaar baa waxay yidhaahdaan ama ay qabaanba cidda markaa halkaa ka haysatay ee niman camaaliqaa bay ahaayeenoo waaweyn oo qaarkoodna falastiiniintaba ay ku sheegaan inay falastiiniinta ahaayeenoo ay ugu horreeyeen meesha cidday yihiin qur-aanku ma cayimin nimankaa iyaga ahi iyaga ayaa soo jeedinta yeeshayoo nebigii wakhtigaa la joogo qur-aanku aanu magaciisa sheegin laakiin kutubaheennu ay qorayaan ama tafaasiirtu samwiil in la odhan jiray kuwa reer banu israa'iilna saad bay ka dhigaanoo samwiil bay idhaahdaan ayay la hadleen badheedhahoodii bay dhiibteen waay way isxariifiyeenoo waxay iska dhigeen niman wax iska dhicin karaa waxay idhaahdeen nebigii iyagoo la hadlaya waxaanu doonaynaa inaanu jihaad gallo dalkiiyo dadka xorayno laakiin waxaan u baahannahay hawshaa nin yaqaana inaad ilaahay noo weydiiso inuu noo soo diro waxaa la yidhi ninaad la joogto ninaad taqaano waad la joogtaabaa layidhi ama qofka had iyo jeer aad ku baran weyda saacad sanad kuma baratid markaa waa ninka aragti dheer had iyo jeer ambiyada ilaahay wuxuu ka dhigaa dadka ugu aragti dheer dee waana waaqiciyiinoo ummaddoodii bay la joogaan nimanka reer banu israa'iil iyo gudhuugadhaadooda iyo wareegeysigoodana uu yaqaanay dabeetana wuxuu ihi haddii imika jihaadkaa laydinku waajibiyo ma laga yaabaa inaad ku fashilantaan suurtagal ma tahay inaad ku fashilantaan markaasay soo boodeenoo waxay dhahaan haka yaabay meeshu waa jihaad jihaadka sababihii lagu geli jirayna way yaallaan iyo wixii nagu kalifayayoo dee ubadkii iyo ehelkii iyo dalkii iyo duunyadiiba waa nalaga haystaa marka waxaanu dee uga hakanay meelaanu fadhinaatoona ma jiro wuu ka aqbalay jihaadkii baa lagu waajibiyey sidaa ilaahayba uu sheegay in yarunbaa soo hadhay falamaa kutiba calayhim اlqitaalu tawallow ilaa qaliila minhu intii kale way ka yaaceen macnaa way ka sii jeedsadeen waxay hawshaa diyaarme miyaa la waajibiyey nalaguma hadleeyo waa fulaynimadii reer banu israa'iil wuxuusoo faytun bay laayina nimanku waa fulayaal mar wala qur-aanku uu ka warramayaba waxyaabo ku dhaliila waxaa ka mid a ah bakhaylnimo iyo fulaynimo dulmi buu ilaahay ku caddeeyey waayo qofka ilaahay diidaa waa daalim qofku hadduu amarka ilaahay raaci waayo wixii dantiisaana uu diido daalinka koobaade codsigii sida ahaa iyadoo uu taagan yaho jihaadkiina lagu waajibiyey ayaa waxa uu hadana u cayimay cidii ay doonayeenoo ninkii qaa'iduljeeshka ahaa ama colka horkacay nebigoodii baa markaa ayaa codsigii ilaahay xaggiisa uga keenay in laga aqbalado wuxuu ihi ilaahay wuxuu idiin magacaabay oo rasuulka lagu yidhi colka ha hogaamiye reer banu israa'iil u sheeg nin madaxa oo la ydhaa daaluut waa magaciisa waa melik meligani imika waxa weeyaan waa qaa'id waa hogaamiye horkici doona colka xagga dagaalka waxay bilaabeen wixii ummadaha kale caadada u ahaa iyo murankoodii way ka hor yimaadeen sababtay uga hor yimaadeenna waxay dhaha ninkani qoladii dhaladka u ahayd ama dadka soo xukumi jire talin jiray maaha oo dee ma eh, ninaan talin jirin weyi talabaadee taallaana waxa weeyaan bay idhaahdeen xoolo lagu xishana ma leh haddii aanu iskaba dhaafi lahayn dee wax laga cuncunayo oo adduunyo leh iyana ma aha kol haddii aanu soo talin jirin adduunna lahayn dee arrinna laga qaadan maayo adduunna laga heli maayo naga jooji kamuu yeelina wuu ku adkaystay ila wax ilaahay ogolaadee wuxuu idhi ninkaa isaga ah ilaahay wuxuu siiyey wax uu hogaamintan ku fulin karoo ah awood iyo aqoon aqoon wuu leeyahy dagaalka awoodna wuu leeyahy dagaalka labadaasaanu dagaalku u baahan yahay ee anigaa telin jiray oo reer hebelah iyo intanoo lacaga baan xambaarsan oo taajir baan ah dee labaduba fulaynimay u dhow kanina waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo kursigii aad adigii reerkiinni soo haysan jirteen yaan lagaa dilin ee dib u fadhiiso oo colka u jabiyo kan xoolaha lina waxaa laga yaabaa inuu isiraado yaad ka calafko in waxanoo maalehe shooladda ha ugu dhicin dagaalka sidaa daraaddeed ilaahay aqoon iyo awood buu ninkan u siiyey raaca dee waana madaxtinimadana ilaahay bixiye hadiidina ilaahayna wax walba uu ogsoon yahay intaasi waa markaa kolkaynu dib ugu noqono qisada mustafaadaad bay markaa qisadu leeday waxyaabo laga qaadanayooo kow waxa kaa qisadani horta waa cibra cibra jihaadka shayga la idhaahdo ee lagu waajibiye ummaddeenna imika muu bilaabmin ugubna ma aha laakiin waa wax soo jireena ummadaha marka la dulmiyana dee ilaahay baa fari jiro oo iska celiya odhan jira shisheeyaha marka haddii jihaadkii laydinku waajibiye ummadda islaamka haddii aatiin hala yaabine waddadani waddo hore loo maraybay hayd kuwan dadka laynaya reer banu israa'iilba berigii iyagana la laynayey ilaahay wuxuu ihi jihaada oo gala marka jihaadkay qisadu dhiiri gelinaysa taasi waa taa waxay caddaynaysaa qofka jihaadka ka baqdaa inuu ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba eedaysane daalima ka yahay qisada waxyaabaha laga faaidaysanaya waxaa ka ah, dadku inaanay fawdo ku habboonayn qodobka labaad laa yasluxu nnaasu fawda laa suraata lahum dadku kuma haboono madaxlaan inay noqdaan iyaga laftigooda waxay dareemeen inaanay cadowna la dagaalami karaynin cidna iska celin karaynin hadii aanay haynin cid ku haboon hawshana horkici karta way fahmeen markii hore taa weliba dagaalka waxaa la idhaahdo soomaalidu waxay odhan jireen tala reerna waa la warwareejiyaa talo colaadeedna waa la mideeyaa talada reerka cod baa loo qaadayaayoo reerka xaggeebaynu u rarnaa halkaasaynu dejinnaa halkaasaa cosoba odaybaha hadlo waxa sheego laakiin markay dagaal noqoto laba oday kama talinayaan ninun baa la dhagaysanayaa si aan loo jabin marka talo reer waa la warwareejiyaabay odhan jireen laakiin talada colaadda nin baa loo dhiibaa islaamkeennuna waa sidaasoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wax kala daayo xataa saddex qof hadday safar gelayaan mid madaxa laga dhigay buuri ila waa isqabsanayaan qisada waxaan waxaynu ka faa'idaysanaynaa mar walba dagaalka diinta dhexdeeda la dagaalamaya sabiilullaahi buu ilaahay ku qaydaya fii sabiil illaah sabiilullaahina rasuulkaa fasiro wuxuu ihi man qaatala litakuuna kelimatu llaahi hiy alculya waa dadka diin saxa u dagaalamaya iyo diinta inay kor yeelcaan wixii kaleba hala sheega dagaal noqon maayo qisada waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dadka in la iska hubsado oo waxaa la yidhaahdo bani aadamku dee isqancintu way ku badantay anigaa sidana iyo waanu yeelaynaado aad bay ugu badan tahay marka haddaba iska hubsiinadu waa muhiimo dee kan dib u joojiyey war dagaalkaa aad doonaysaan hadda waa laga yaabaa inaad ku fashilantaa sidii uu sheegaya baanay u dhaca marka waxaa la yidhaahdo waaqicinimadu ama qofku inuu dadkiisa aqoon u leeyahay waa inuu ku hayaabay ka dhigan tahay kabarad buu ku hayaa sawirkoodu hayaa si ka fahmi karayno qisada waxaynu ka faa'idaysanaynaa martabada diintu inay ka sarrayso martabada madaxtinimada oo had dadka laba qolaa u madaxa oo diinta ku hogaaminaysa iyo ciddii kale adduunyada arrimaheeda hogaaminaysa marka nebigan isagaa isagaa laga sugayaa inuu madaxda cayimo adiicu llaha wa adiicu rasuula waa uli lamri minkum asiyaasa sharciya markay culimadu sharxayaan waxay leeyihin ilaahay wuxuu ilaahay adeeco rasuulka adeeco ululamarkana adeeca marka ululamarka oo dadka madaxda waxa kow ka abay ah leeyihiin culimada dadka hogaaminta diinta ah sidaa daraaddeedba iyagoo taa dareensan waxay yidhaahdeen waxaad noo magacowdaa nin madaxa isagay ka sugayaan arrintan ibca lanaa malika adaa meesha u sarreeya hogaankii diinta ahe bal cid noo magacow aanu ka dambayno horkaca gaaladuna waxyaabaha dadka muslimiinta ku dullaystaan waxaa ka ah dadkii diin iyo duunyaba u hogaamin lahaabaa laga ilaaliyaayoo dhinaca diinta lagala dagaalamaa ilan dadku way saxmayaan oo ilaahay bay xaggiisa u kacayaan haddii hogaamintii diin noqoto qisada waxaynu ka faa'idaysanaynaa sababaha loo jihaadayo waxaa ka ah caqligii iyo sharcigubana sheegayo in dalkaaga iyo dadkaaga lagaa qabsado wadalkaagiina laga qaxiyo laga eriyo dadkaagana la addoonsadoo la dulmiyo waxba ma hadhin mar hadday halkaa taagan tahay oo maalka iyo deegaanka iyo naatida lagaala wareego dee dagaal waa waajib dagaalkaasi waa waajib oo kaa aynu halkaa qisada ku arkaynooo hal marun baan la saamixin oo waxa weeyaan ama saaritaanku markuu sharci yahay nimankii yuhuudda ahaa ee madiine joogay dee nebigu waa kii ka dareeriyey huwa اladii akraja اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi min diyaarihim liأwali اxashr inay dagaalamaan xaqumay lahayn waa iyagaa marka hore wax dulmiyey dadkiina iskala joogoo deegaankiina ka mid ahaada baa la yahuuday madiine markay joogeen dab bay soo alooseenoo gaaladay soo raaceen marka saaritaanka halkaa la saaray garbu ahaa oo dee daalimiin bay ahaayeen laakiin marka iyadoo lagu dulmiyayo dadkaaga iyo dalkaaga lagaa qabsado dagaalku waa waajib jihaadkuna fardulkifaaya weeye laakiin xaaladaha uu waajibo waxaa ka mid ah dalkaaga iyo dadkaaga marka lagu soo duulo sidaa reer banu israa'iilba ay sheegeen tii maalintaa ay ka cabanayeen iyagiibaa maanta ku jira oo dadkii muslimiintaa falastiiniintu ay kow ka ahaayeen iyagiibaa dulmiyaya oo dalkoodii ka qabsaday oo dadkoodii haysta oo habeen walba garaacaya marka siday berigan codsiga usoo jeedinayeen ay lahaayeen dagaalka hanoo ogolaado maantana halkii falastiintaa ku jira sidaa waxyigu ina barayo waxa ayn halkan ka arkaynaa shayga loo yaqaano alxadar min alisticjaali qabla اliqaa cadowga intaan lala kulmin waa inaan waxba la dedejisanin oo dagaalka ilaa la gaadho oo colka la yska hor yimaado ka hor waa inaanu aan dagaalana iyo ina hawlgeliya iyo mee iyo waa soconaynaa iyo arrimaha deg deg waa in laga daayo nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam asxaabta markuu la hadlaya wuxuu lahaa laa tatamanaw liqaaءa alcadow marka weerarku bilaabmayo waar waxba inagu kiciya ha odhanino ha degdegine salu llaaha alcaafiya ilaahay waxaa weydiisataan inuu cudurka fulaynimada iyo idinka caafimaadiyo cudurka weyni waa fulaynimadae waidaa laqiitum fasbiruu marka xabaddu bilaabantana xejista oo hayaacina waaclamuu ana aljannata taxta dilaali suyuuf waxay ogaataan jannada ilaahay idi sugaysaana seefta ama hubka harhkiisa ayay ku sugantay markaa kolkaa hubkaa ku dagaalamayso haddii hubkii kale lagu soo ridaya kugu dhaco jannadiibaa hoostaaday taallaa waa wacyigelin waxaridu lmu'miniina cala alqitaal sidaa ilaahay u ku howlgeliyo ku abaabul dadka muslimiinta jihaadka buu ilahay yihi subxaana wa tacaala waxaa qisada aynu ka faa'idaysanaynaa anna almulka maghramun laa maghnamun waxa madaxtinimada la idhaahdo ma aha qaniimad la helo oo lagu guulaysto oo lagu farfarxo lagu faaro laakiin waa maqrab waa culays waa gashi waa wax lagu daba socdo markaa qofka muslimka ahi aragtidu madaxtinimada ka qabo iyo qofka aan hagaagsanayne aragti kala xambaarsani way kala duwan yihin adiga arkaya ummadaha shisheeye maanta qofka waa la hambalyaynayaa beryahaasoo dhan buu farxayaa casuumaduu dhigaya meel kursiya markuu helo lanna waxbuu ku raadinayaa wuxuu doonaya qaniimada inay u noqoto laakiin dadka muslimiinta ah waa waa lagu riixi jiray oo waa lagu muslixi jiray wixii madaxtinimoa ila waa ammaane ah waxaad ka soo qaadaa uun ammaano culusoo lacagoo cidi leedahay haddii imika laguu keeno adoo meheradaada iska jooga oo lagu idhaahdo ammaanada noo hay waxaad leedahay ammaana miya ah haladeer maydiniga dayn way igu lumaysa hadhow baa la yqaanabayaa mar cid kale u dhiibta mar bal meelaha raadsada muddaad ka warwareegaysa cid kale marka la waayaabaad dirqi ku qabanaysa madaxtinimaduna waa saas oo kale waa ammaana waa kii nebigu abidahr la hadlaya lahaa waa ammaana adduunkana waxay noqon doontaa aakhirana nadaamay noqon doonta khizi iyo nada dulli iyo iyo murugay noqon doonta marka qofkii haddii aanu ammaanadan u aaminsanayn wuu aaminsan yahay wax lagu dallacayo lagu dirajoobayo oo uu isagu wax ku doonayo dee waa aragti waa maqrab iyo maqnam marka siyaasa sharciya inagu waxaynu arkaynaa inay tahay madaxtinimadii wax maqrabahoo gashi daba socdo oo ilaahay agtiisiiya ummadda agteedaba eedi daba socoto iska ilaalinba u baahanba cid laga fursan waaya mooyaane waxyaabaha aynu qisada ka faa'idaysanayna waxaa ka qofka ummadda hogaaminaya labada arimoodee hogaamintiisa asaasiga ama sifaat ulqaa'id naajix hogaamiyaha ummaddan horkici kala ee ku guulaysanaya hogaamintooda diintuna ay dhiirisay waxa weeye qofka leh aqoon iyo awood waa taa aynu arkayno wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism cilmi waa kullu bixasabi meel waloo la horkacayo la hogaaminayaaba cilmi gaaray u baahantay kii dhaqaalaha kii dagaalka kii waxbarashada qofba meesha takhasuska uu leeyahay aqoonteeda waa inuu leeyahay awooddeedana waa inuu leeyahay ina khayra man istaajarta alqawiyu اlamiin ijcalnii calىa khasaa'in اlardi inii xafiidu caliim marka waa cibaarooyin siyaabo kala duwan baa loo dhigayaae marka imika dagaalkii la marayo aqoon baa la sheegay awoodna waa la sheegay waxaa laga yaabaa qofka idaaradda iyo maamulka ku fiicani inaanu dee dagaalka ku fiicnayn qofka dagaalka ku wanaagsan waxaa ka mida inuu aqoon u leeyahay cilmigii dagaalka haybadna leeyahay sidii cumar ibnu khaaab iyo caliy abi aalib iyo raggii mubaarasada usoo bixi jiray dee nin weyn oo muruuqyo kuusan oo eh, haddee markuu mubaarasada usoo baxa uu sii gariirayo qofka loo loo igmadee loo diray waxa weeyaan ku xisaabtankeeday leedahay marka quwad muuqata oo taa ah iyo quwad macnawiya ah oo eh, cilmigii dagaalka ah, labadaba wuu leeyahy labadaba waa leeyahay sidaa daraaddeed baa khaalid ibnu waliid markuu soo islaamay isagoon diinta aqoon badanba u lahayn wuxuu yaqaanaa uu yaryahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadii ka dambeeyeyba waxaa lagu howlgelin jiray dagaalka adiga takhasuskaagu wuxuu ahaa qaa'iduljeesh ninka ku guulaysta colkii horkacaad ahayde howlgal baa la jiray waanu ka jibba keeni jirayoo guul ka keeni jiray ilaaha idamkii marka howlaheenna inta labadaa arrimood ay ka maqan yihiin ee ay ku jiraan adducafaau اlkhawana dad aan ammaano lahaynoo khawana oo ah, ducafo ah oo aan awoodi lahayn intay ku jiraan la guulaysan maayo dadkuna ka midha keeni maayo maamulkooda qisada waxyaabaha iyo wax kale oo ka sii badan ayaa aynu ka faa'iidaysanaynaa aynaha dambena dariska dambe aynu ku arki insha allah allahu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabihi waman waalaah uma maa bacdu deriskan ama casharkan waxaynu ka bilaabaynaa laba boqol iyo afartan iyo sideed suuraة اlbaqara waa qisadii qisatu daaluut wa banu israa'iil reer banu israa'iil oo dagaalkii uu ku hogaaminayo oo uu horkacayo ninkii madaxda ahaa ee daaruut la odhan jiray magaciisa qur-aanku sidaa ku sheegay taariikhdan iyo waktigay ahayd iyo qur-aanku inta badan ma sii cayibo ama ma sii tilmaamo laakiin waxa cibrada ama ku xisaabtan kale waxa weeye natiijooyinka meesha ka soo baxay iyo wuxuu ilaahay doonayo sida loo hirgelinayo iyo ummaduhu waxay ku guulaysteen iyo in laga feejignaado waxay ku fashilmeen waxyaabahaasaa laga qaadanaya qur-aanku markaa awsaafta ama tilmaamuhu aad u tixgeliyaa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi waqaala lahum nebiyuhum nebigoodii wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil inna aayata mulkihi madaxtinimadiisa calaamaddeedu ninkan daaluud laydhaha wax calaamadu a ah madaxtinimadiisa an yatiyakum taabuutu inuu sanduuqii idin yimaado fiihi sakiinatu min rabbikum xasilooni baa ku jirta sanduuqaa alle xaggiisa ka helaysaa wa baqiyatun xoogaa hadhaayina wuu ku jiraa oo mimaa taraka wixii ay ka tegeena aalu muusa wa aalu haaruun reer muuse iyo reer haaruun nebi muuse iyo nebi haaruun iyo xigtadoodu wixii hadhaaga ahaa ay ka tegeenna sanduuqaasuu ku jiraa taxmiluhu malaaika malaa'ig baa sanduuqaa sida inna fii daalika laaaya arrintaa calaamad weyn baa idinku sugan lakum idinka in kuntum mu'miniina haddaa ilaahay rumaysan tihiinoo iimaan leedihiin falamaa fasala aaluutu markuu aaluut la googoostay ee uu la baxay biljunuudi colkii colkiiuu horkacayaa markuu amba baxay googoostay qaala wuxuu yidhi aaluut waa in اllaha mbtaliiku ilaahay wuxuu dad yahow idinku imtixaanayaa oo tijaabo laydinkaga qaadayaa binaharin webi faman shariba minhu qofka webigaa ka cabaa falaysa minii aniga iga mid maahoo iraaci maayo waman lam yadcamhu qofka aan shumaha gelin ama aan waxba ka kabannin fainahu minii anigu iga mid yahayoo wii raacaya ilaa man ikhtalafa qof darsada mooyaane gurfatan biyadihi hal darsasho qofka gacantiisa darsada waa loo ogol yahay fashariibuu minhu webigii bay ka cabbeen nimankii la socday nebiga ah ee ninkaa boqorka ah ilaa qaliilan minhu in yaroo iyaga ka mida mooyee intoodii badnayd way ka hirqadeenoo way cabbeen falamaa jaawazahu markii uu webigii tallaabay huwa ninkii daaluut la odhan jiray ee colka horkacayay waaladiina aamanuu macahu iyo muminiintii la socotay markay webigii tallaabeen qaaluu waxay idhaahdeen laa daaqata lanaa awood uma lihin alyowma maanta bijaaluuta wa junuudihi ninkaa gaalada horkacaya jaaluut la idhaah iyo colkiisa awoodaan kaga hortagno maanta ma qaal qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen colka ka mid ahaa yadunnuuna ku kalsoonaa annahum iyagu mulaaqu allah inay aakhiro ilaahay la kulmayaan kuwii yaqiintahaya ah waxay idhaahdeen kam min fiatin qolo badanah qaliilatin yar halabad ka xoog badatay fiatan kaiira col aad u badan ka xoog badatay biidn illaah ilaahay awooddiisa kaga xoog badatay wallaahu maca asaabiriin ilaahay wuxuu berber taagan yahu la jiraa dadka sabraya marka yaraanteenna yaynaan eegine alla aan weheshanoon sabirnoon howlgalla bay nebigii isaga aan nebigii isaga ahaa wuxuu la hadlay reer banu israa'iil wuxuu ku qancinayaa kolba marxalad bay qisadu maraya almashhad اlأwl walmashhad الثaani walmashhad الثaalث kolba marxalad bay taagantah marxaladdan horeynu ku jirnaa waxa weeye tii qancinta abbaanduulihii baa loo magacaabay colkii horkacayay nebigii markaa xilkii buu doonaya inuu ku wareejiyo iyagiina wuu qancinaya waxyaabuu ku qanciyo waxaa ka mid ah ninkan ilaahay iyo ambiyadiisuba inay keeneen muujinaya ninkani aayad buu wataa buu aayad luqadu luqada carabiga aayad waa calaama calaamad wey oo iminka qur in ka ah ayay aayaddani calaamad tahay saa ba aayad loogu magacaabo in ninkan madaxnimada ilaahay xaggiisaba looga doortay waxa u calaamada buu ihi shay aad jeclaydeen beri hore dagaalka aa cadowga la gelaysaanna wax ka tari jiray oo weydeen ama laydinka qaatayba ayaa ilaahay usoo dhiibaya oo sababtiisa lagu keenaya waa waxaa loo yaqaanay taabuut taabuutku waa sanduuq sanduuq aan weyneyn buu ahaa sanduuqu maaha sanduuq caadiya laakiin waa sanduuq siyaade iyo waxyaabo dheeraada wata marka hore xasilooni baa ku jirta ilaahay xaggiisa ka timi xasilooni oo berigii horeba waktigii nebi muuseba marka la dagaalamayo colkaa la hor qaadi jiray dee wax lala yaabana maahee innaguba dhagaxa ah xajaru aswadka dee waa dheeraad buu leeyahay oo innagaa dee ku wareegayna la dhunkanayo isagiiyo kacbadaba marka ilaahay wuxuu doono uu fadilayaa dheeraad buu siiyaa waxaa kaloo sanduuqa ku jira reer nebi muuse iyo reer nebi haaroon hadhaagii ay ka tegeen hadhaagaasi qur-aanku ma cayinin culimada se tafsiirku waxay sheegaan looxaantii nebi muuse towraad loogu soo qoray qaar ka mid a dharkii nebiyada iyo ehelkoodii qaar ka mid a xataa qaarkood baa ushii nebi muuse ama jajabkeedii ku sheega inay ku jireen sanduuqa waa waxyaabo cajaa'ib iyo cibar iska lehoo la barakaysanayo oo dee ilaahay xaggiisa ka yimid oo aaaar iyo raad cajiiba ah sanduuqa isagaa kisooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan nimankay dagaalamayeen inay ka qaadeen kisooyinka qaarkoodna waxay sheegayan inay waayeen si kastaba ahaatee bahalkana ay u hanweynaayeen oo berigii horena la jeclaa calaamadna u ahaa nebiyadii hore iyo aaaarta ama dhaqdhaqaaqoodii ayaa la soo celinaya malaa'ig baa keenaysa halkaasay soo dhigaysa arrintan haddaa iimaan leedihiin aayaddani ha idin qanciso marka calaamad bay u tahay lagu qancinayo nimankaa iyaga ah ninkaasi inuu yahay ninkii loo dooray ee horkici lahaa way ku qanceen markaa way ku qanceenoo wixii ay arki jireen kolkii ay heleen ayaa dabeetna ay yidhaahdeen aqbalay inuu ninkaasi hogaamiye noo noqdo way soo dhaafeen kolka arintii ahayd annagaa talin jirnay iyo xoolo badan baa loo baahan yihi wixii dadku ay ku warwareegi jireen ahaa xoog iyo xoolo waa la soo dhaafay arrintii doorasho ilaahay xaggiisa markay timi dee doorashada ilaahay ka wixii ilaahay uu doorto qof mumin inuu diida maaho dee waa kan abhiyey oo waxa uu leeyay inna fii daalika laaayatan lakum in kuntum muminiin meeshii haddii iimaan jiro de waxaan ilaahay baa soo ogolaado keenay aqbala way aqbaleen marka mashhadkii ama arintii labaad baa bilaabantay marka qisada tallaabadii labaad qancintii kasako howlgalkii baa bilaabmay marka rag iskuma jireen waxaa soo baxay haddaba abbaanduulanimadiisii iyo aqoontii uu lahaa ninkan daaluut la yidhaahdaa dagaalka ayaa way isqortay la iskuma jire way soo baxday markiiba wuxuu bilaabay iyadoo dee kolley ilaahay iyo ambiyadiisuna la ogol yihiin in tijaabo laga qaado colka in laga qaado waxyaabaha lagu tijaabinaya waxaa ka ah meelaha laga dagaalgelayay webi ku dhow culamada casrigu waxay idhaahdaan waa webiga loo yaqaan nahru shariica ee urdun iyo falastiin u dhexeeya kaasaa laga tallaabaya xagga loo tallaabaya dabeedna nimankii iyaga ahaa waxaa la yidhi webigaas qofkii ka cabba biyihiisa wax ka mid ah colka raaci maayo waxaa keliyaho la ogolaan karaa inuu gacanta darsado uu dhadhamiyo waa wakti la haraadayaa lagu hagaajinaya weliba tijaabada marka la eego way sii daranta hamoodin anfac badan in la siinayo qofkan gacanta loo ogolaadee shayga aada u baahanta markaad ka wada qatan tahay baa la qaatay laakiin haddaad dhadhamiso sidaad isaga hagta isaga joojisaa way adagta iyadana waa tijaabo kale wixii aad u baahan tahay biyii cabidiisii oo lagu yidhi haddaad dhadhamisana ka jooji oo haasha ha dhaafinin xantooba mugeed way ka sii daranta waayahay tii way la aqbaleenoo waa la isla gartay waa la socday webigii baa lagu soo beegmay sidaa qur-aanka ilaahay uu ku caddeeyey in yarun baa ma cabin intii kale way cabtay naftoodii way xakamayn kari waayeen oo inay biyaha ka joojiyaan iyagoo haraadan way kari kari waayeen in yar baa iska daayey tiradooda lama cayimin oo qur-aanku ma sheegin culamada tafsiirku waxay tilmaamaan inay dadkaasi sideetameeye kun ahaayeen meesha marayay wax yaroo laba kun meelahaas ayaan cabbinay intii kale way cabbeen marka halkaana waxaad iga tidhaahdaa reer banu israa'iil fulaynimadii waxay ku dareen hunguri weynaan yayna haraadka xejin waayeen taana waa ku qisadu way ku caddays waa la marka asxaabtu waxay odhan jireen sida uu leeyahay jaabir ibnu cabd aan idhaahdee bara bnu caazib radia allaahu canhu xadiid saxiixa wey asxaabta nebiga nahay ku sheekaysan jirnay intaa webiga tallowdee daaluud raacday tiradoodu inay la egayd intii nebi maxamed la socotay maalintii beder saddex boqol iyo dhowr iyo toban colkii dhammaa intaasaa ka soo hadhay markii la kala shaandheeyey in la shaandheeyaa loo baahan yahy intiiba haddana markii ay muuqatay dee oo afka soo kala hayo oo awood badan lahoo tiro badan lahoo qalab badan haysta ayaa qaar ka mida khalkhal ku dhacay laa daaqata lana yowma bijaaluuta wajunuudi colkiibaa qayda cabsata waar nimankan maanta kari kari mayna dee raggii intii badnaydna way naga hadhay waa taa balaaya u baxday nimankanna way naga farabadan yihin dee awood maanta ma hayno marka macnaheedu inay noqdeen ay cabsadeen kalkan kama muuqanayso ee wuxunay la midtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtii la socotay maalintii beder de iyaga fikrad bay soo jeediyeenoo waxay idhaahdeen cadow saddex jeer buu nagu soo laabmaya buu inooga badan inaguna dagaalumaynaa soo diyaargaroobina safar baynu islahayn qabta armay fiicanta inaynu dib u soo diyaargarowno qolaa hadasho markaa waxay dhan la noqon maayo nebigii asxaabtii ku raacay waxay dhan la noqon maayee waa kala calaf qaadaya nimankiina qayb baa soo baxo qaala aladiina qaala aladiina yadunuuna annahum mulaaqu qayb baa hadla yaqiin badanoo waxay idhaahdeen war waa iska caadi bay soo ahaan jirtay adduunyada warkeeda waynu haynaaye koox yar oo ilaahay wehelinayo inay weligeed kusoo cabi jirtay ka xoog badan jirtay qolo aada u badan warnimayo arrintu ma aha tirada waxa weeyaan waa tayada iimaaniga ah kol la helo biidn illaah wallaahu maca sabirkiina kol hadduu jiro amarkii ilaahayna la fulinayo arrinkan ha u cabsanina bayna weligeed bay saasoo ahayd am waxay sheegaysaa cadad badan kam min fiatin qaliila in badan oo badan oo waxaa jirtay weligeed bay soo dhici jirtay koox yar oo ka adkaatay koox fara badan col badan way iska naadir bay ahayd markaad u fiirsato dagaalada ay muslimka iyo gaaladu wada galaan way yaray inta had iyo jeer ama ay isleegaayeen ama ay muslimiintu badnaayeen way iska yareen mar walba waxaa badan jiray gaalada dib u raaca taariikha oo kaswat اlaxzaab iyo kaswatu uxud iyo kaswatu mar walba waxaa badnaa gaalada waxaan meelo kooban baaba haydo maalintii xunayn ayay asxaabtu badnaayeenoo markay isyaro cajabiyeenna dee cashar baaba loo dhigay oo cishadaana waabay jabeenba ka min fiatin qaliilati halabat fiatan kaiirata biidn illaahi wallaahu maca asaabiriin halkaasay dhigeen marka halkaa ilaahay uhi qaala aladiina yadunnuuna danigaasi waa bimacna alyaqiin qaala aladiina yuuqinuuna annahum mulaaqu llah dadkii ku kalsoonaa yaqiintoodu badnayd inay ilaahay aakhira is hortaagi doonaan oo la weydiin doono camalkaa cibaadada jihaadka ayaa sidaa ku jawaabay walaalahoodii kale qanciyeen markaa ah. qoradii yaro cabsadee caga way qanciyeen marka taasina waa taa wey qisada intanna markaa deriskan mustafaadaadkiisa waxaa ka mid a ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa waxaa ka mid a ah, inuu addoommaha aayado uu ku qanciyo siiyo nebiganna waxa la dadka qanci ilaahayna dadkan siduu qancinayay buu siuu u qanciyo ayuu u keenay aayado iyo xujooyin iyo daliilo oo mar walba diintu waxay ku dadaalaysaa qofka in qalbigiisa la qabto taasina waa sababta loo siiyey mucjisadan loo keenay ama arrintan aan idhaahnee cajiibka ah ee ay hore u yaqaana inay sugayeen waxyaabaha aynu qisada ka faaidaysanayna waxaa ka mid a ah dadku inay bixaaja ila sakiina cinda liqa markay cadowga la kulmaan waxyaabaha ay aada ugu baahan yihiin waxaa ka mida inay deganaansho ilaahay xaggiisa ka yimi helaan oo qofka bani aadamkii aad buu cabsi badanya marka tiisii loogu yimaado waxa uu ugu laxa jeclo badanya waa naftiisa marka tii loogu yimid wax walibay ka roobaa inuu fakado iyo inuu firdhado iyo inuu kayr kayro nooc kale noqdo wax ka suran laakiin cidduu ilaahay deganaansho siiyo qur-aankuna markaa in badan deganaanshahaas xusaa laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ilaahay baa ogaaday siday daacad u yihiin muminiintu maalintii cadowga ay ishor fadhiyeen sulxu xudaybiya faanzla sakiinata calayhim markaasuu ku soo dejiyo deganaansho dadka deganaanshaha haystana ninkiiba boqol buu ka xoog badanaya uu eryanayaa dadka haddii deganaanshahaasi uu ka lumo muslimkana oo nasrigaa ilaahay iyo sakiinada ay waayaanna iyaga iyo kuway la dagaalamaya waxba isdhaami maayaan waxaynu qisada ka faa'idaysanaynaa malaa'igtu inay yihiin ajsaan jidh oo aragtiyaha qaar baa yidhaahda ama firqadaha waa iska rawxaani uunoo wax jidhla maaha laakiin dee malaa'igti inay wax sido inay saduuq sidaanba halkan qur-aanku caddeeyey jaacil اmalaaئikaةi uli أجنixaةi maثnى وaثuلaaثa وarubaac uli أجنixaةi maثnى وaثuلaaثa وarubaac malaa'ig baalo leh oo maaragtay baalashoodu tiradaa la egyihiin ayuu qur-aanku tilmaamo nebiguna arki jiray calayhi الsalaaةu wasalaam qisada waxyaabaha aynu ka faa'idaysanayna waxaa ka mida mar kasta oo iimaanku uu kordho waxaa kordha fahamka ilaahay iyo rusushiisa la fahmo dadku ilaahay iyo rusushiisa waxay ku afkartaan ay ku fahmaan kolba iimaankoodu intuu leegiyo kalsoonida ay qabaan qofku haddaanu ilaahay iyo rusushiisa ku kalsoonayn ma afgaranayo waana sababta keentay in iimaanka la xusuusiyey inna fii daalika laayata lakum in kuntum muminiin kutubta ilahay iyo diinta waxaynu fahmaynaa markuu iimaanku iimaan jiroo kabocsan yahay qisada waxyaaba aynu ka faa'iidaysanayna waxaa ka mida ah qofka qaa'idka ah ama ummadda hogaaminaya waa inuu dadkiisa tafaqud wax la idhaahdo nebi sulaymaan buu ilaahay ka warramaya wuxuui watafaqada ayr colkiibuu baadhbaadh u kuur galay markana ninkanina colkiisiibuu harbala ku samaynaya wuu shaandhaynaya sidaasaanayto rasuulku sala allahu calayh wasalam maalmaha adag dee waa kii la tashan jiray asxaabta ashiiru calaya ayuha nnaas waa balila taliya taladaasi waxay sheegaysaa dadka lagu xisaabtami kara iyo kuwa kale waa la kala shaandhaynaya qur-aankana ilaahay wuxuu ku xus marka cadowga loo baxayo cid walba inaan la kaxaysanin low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala walaa awdacuu khilaalakum yabquunakum اlfitna wa fiikum samaacuuna lahum nimankaa munaafiqiintaee dumarkii iyo caruurta ku hadhay madiina ee dagaalka idinka idiin raaci waaye inay idinka hadhaan baa fiicnayd buu lahay waayo way isku kiindiri lahaayeen way idinkala kicin lahaayeen colkana way jebin lahaayeen marka qofkaan lagu xisaabtami kara inuu kaa maqan yahay baa roomba way dhacday dagaalkii uxud kun buu ahaa colka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu shaandheeyey saddex boqol unbaa raaco toddoba boqol baa xaafadaha ku noqday bannaankaa loo soo baxayo toddoba boqol baa munaafiqiintii iyo isxambaarkoodii noqday oo dib u laabtay asxaabtiibaa qaarkood xanaaqeena waxay dhaheen barorta colkan inoo fadhiya intaynaan gaadhin dee saddex boqol baynu kusoo hadhnay maynu kuwan ku bilowno inaga socodsiiya buui meeshii dooneen haka dhacaan marka shaandhayntaasi waa lagama maarmaan waxaynu qisadu inoo faa'iidaynaysaa jihaadka naftu inuu ka horeeyo ka shisheeyaha iyo ninka naftiisa ka adkaadunbaa cid inaga celin kara ninka naftiisa ka xejin waaye biyo ama haraad ku hayn waaye maxabadbu ku haynaya kulaylkii yalaa haraad ku hayn waaye ma kulaylka xabadu haynaya dee ma haynayo marka arimuhu iraado iyo go bay u baahan yihin arimaha uu faa'iideeyo soomka qofka soomaa waa qof go leh oo lagu talageli karo qofka naftiisa ka soo adkaaday ayaa cadowna loo kaxaysan karaa laakiin hadduu yahay macaanjecel cagabaruur oo iska cuncuno ah cadow waxba kaaga tari maayo halkiisa kaga tag oo ka dhaqaaji waa sababta keentay markaa in biyaha lagu tijaabiyo qisada waxyaabaha aynu ka faaidaysanayna waxaa ka mid a in loo baahan yahay ducaa aan idhaahne taasi haynoo dambayse dadku intooda badan waxay u badan yihiin caasi caabid uma badna dadkan caalamka ku nooli hadday gaalo gaalay u badan yihin haddii gaal iyo islaam la gaalay u badan yihin muslimka haddii la eego ilaahay caabudaysa inteesa caasigana caasigay u badan sidaasay qisaduna ina baraysa oo dee waa kaa intii badaydinayaa ceen fasharibuu minhu ilaa qaliilan ayaynu ku haynaa kumayaalbaa meeshii ka hadho waxa soo hadhay boqolaal camal walba marka la eege loo dhaqaaqana waa saas oo kale wa qaliilu min cibaadiya shakuur wamaa aamana macahu ilaa qaliil iimaan markay noqoto in yar baa rumeeyey mahadnaq markay noqoto in yar baa mahaddaqaya markale ilahay wuxu uhi wain tudica akara man fi lard yudiluuka can sabiili dadkan dhulka ku nool intooda badan haddaad wax ka dhegaysato waddada ilaahay waad seegi adduunyada iyo beesha caalamka iyo caalamku si marka cawlama la dha caalam caalam mar haddii la sheego caalam caalamkaa lagu celcelinaya xaguu badan yahay meel buu u badan yahay marka haddaad dhegaysato waad ambanaysa sidaa ilaahay noo caddeeyey subxaana wa tacaala waxyaabaha iimaanka qofka xoojiyo sabirkaa ka mid ah iyo yaqiinta labada arrimoodba ay ku ammaanan yihin qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu llah waa waa yaqiintii marka iimaan iyo yaqiin inuu qofku leeyahy ama ummaddu ay leedahay waxay sababaan in nasriga ilaah gargaarkiisa la helo dadku markay iimaankoodu ama aanay iimaan lahayn ama iimaanku ka qooman ilaahayna aanay ku qanacsanayn ay leeyihin war ilaahay wax xaggiisa ku maqan iskama hubnee inagu maxaynu haynaa intaasuna ay leeyihiin waxa weeye runtii ayaan dara jirta marka waxyaabaha ka faydaysanna qisada ay tahay mustafaadaadka inta dambe dariska dambe aynu ku arka insha allahu wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu alxamdu lilaahi wakafى wsalaaة wasalaamu calى cibaadihi aladiina اصطafى wabacd waa laba boqol iyo konton aayadda raqamkeeda ama tiradeedu tahay suuraة اlbaqara qisadii reer banu israa'iil iyo ninkii daaruud la odhan jiray gebagabadeedii baynu maraynaa qaal allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi walamaa barazuu markii ay u soo baxeen lijaaruuta wa junuudihim ninkii jaaruut la odhanaya colka gaalada horkacayay iyo colkiisii markay muslimiintu u soo baxeen qaaluu waxay idhaahdeen muslimiintii reer banu israa'iil iyagoo ducaysanaya rabbanaa ilaaha yagiiyow afriq calaynaa sabran dushayada waxaad ku shubtaa sabir badan wahabit aqdaamana cagaha yagana ilaahay usug sug oo yaanaan fakanin oonaan nooga hiili cala alqowmi alkaafiriin qolyaha gaalada ah fahazamuuhum way jabiyeen muslimiintii gaaladii biidni illaah ilaahay awoodiisay ku jabiyeen wa qatala daawuud nebigii nebi daawuud la odhan jiray oo colka la socday wuxuu dilayba uu ku quustuu gacan saaray jaaluuta ninkii jiray ee colka cadowga ka madaxda ahaa wa aataahu اllaahu ilaahay wuxuu siiyey nebi daawud almulka wاlxikma madaxtinimo iyo nebinimo wa callamahu nebi daawud wuxuu baray mimaa yashaau wixii doono oo uu ilaahay doonay oo uu ka mid yahay cilmigii tumaalnimada walowlaa dafcu اllah haddii aanu jirin riixidda ilaahay uu riixayo annaasa dadka bacdahum barhkood bibacdin kuwa kale uu ku riixayo muslimka uu gaalada ku reebaya haddaanay jirin la fasadat ilardu dhulku wuu xumaan lahaa walaakina allaha ilaahay baa duu fadlin dheeraad leh cala alcaalamiina caalamiintan buu ilaahay dheeraad siiyaayoo sidaasuu ku ilaaliyaa tilka aayaat ullah taa la idiin soo sheegay waa aayadihii ilaahay natluuhaa calayka waanu kugu dul akhriyaynaa nebi maxamed oo bilxaq akhrin dhab ah wa innaka la min almursaliin aduguna waxaad ka mid tahay rasuullada ilaahaye la soo diray weliba kii khatimaye gebagabaynaya <clears throat> qaybta u dambayse saddexaad waxa weeye colkii la soo abaabul qaa'idkiisi iyo hogaamiyihiina lagu qanac colkiina la kala shaandhe weerarkiina bilaaban maxay ku dambaysee lagu kala calaf qaado ilaa dagaal hadduu dhaco waxaa la isweydiiyaa natiijadayay raacday cid kastaa in dhibasho kastaa timaadee iyo khasaare kaste natiijadii maxay ku dambaysay waalcaaqibatu lilmuttaqiin xidhibta waxay yeelanaya cidda ilaahay ka cabsanaysa subxaanahu wa tacaala ee ilaahay safkooda ku jiru wehelinayo waa rabbi waxa uu tilmaamay marka mubaarasa inay dhacan mubaarasa mubaarasadu waxay ahayd marka labada col iska hor yimaadaan ayaa la laysu soo bixi jiray waa laysu muuqan jiray qolo waliba rag bay soo saari jirtay gaara gaarahoo geesiyaashooda xulka ah siduu samayn jirayba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigaasay ayaa la kala garan jiray nin jiricsan iyo nin adag casrigan imika aynu joogno ee qalabka casriga la ysu isticmaalayo maba la kala garanaya fulayga iyo geesiga de waxaa la isticmaalayaa hub tiiro dheer fariimo fog fog baa la ysu diraya mar baa la yska tooganayaa boqolaal kiilo ama tobannaan kiilo ama kumayaal kiiloba diyaaradaha iyo madaafiicday la yska tooganaya maba la isarkayaba halkan qofkiioo malagaagiio soo socdo u eg ayaa halkan hortaadaysi soo taagaya wixii uu kugu dilayeyna wuu sitaa haddaad hal mar la seegtana waxa ka hadhayba Eh, inay naftu kaa baxda ilbariqsiiyo arinku markaasuu raggu kala caddaanaya marka mubaarasadu saasay haydoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weliba mubaarasadaa wuxuu u soo saari jiray xigtadiisa iyo ehelkiisa maalintii beder rag uu soo saaray taarikhda dib u akhri caliy bnu abi aalib iyo soo saaray muu odhanin xagga dambe bal horta inagu madaxtooyadii baynu nahayeen meeshaan si yara noolaane <laughs> xagga dambe muu odhanini war bal soo galaa buu yihi idinku cali iyo xamse iyo raggaasu adeerkii adeerkii ruma iyo xokaynihiis ayuu odhanaya gala geel duq baa loo tumaaye waay mubaarasadii saasay noqotay khaybar cali baa ka ayaa mubaarasada ku jiray khaybar dagaalkii khaybar ee yuhuudda lala galayay ee ninkii marxab la odhan jiray marxab nin kibray buu ahaayo hub badanna haysto oo markaasaa halkaa markuu ka soo baxaybu cali bnu abi aalib baa u baxay uu nebigu uhi cali oo u baxa labadii colna hareerahay soo taagan yihin barta yaro dhexe ayaa la isku helaya waa afarhaydiisii buu soo tuuro wuxuu ihi qad calimat khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu wallahi nimanka iga dambeeya reer khaybar waxay garanayaan ninkii marxab lo odhan jiray inaan ah hubkiisuna uu af lahaa horena loo soo tijaabiyey cali bn abi daalib markaa isaguna dee gabaygii golokafuul buu gu jawaabayo ile af iyo adinba waa la isku weerarayaa waxa uu isaguna yidhi ana aladii samatnii ummi xaydaru ka layثi اlghabaati kariihi اlmandari ufiihimuu bilkayli kayla sandara aniguna waxaan ahay ana aladii samatnii ummi xaydar maalintaa faanka waa la ogolayay inta hore dadka waxba ha u faanin masaakiinta iyo muslimka markaad la joogta laakiin maalinta cadowga la yselo inaad ataa cirada madoobaysataa laogolya saa dhalinyaro u noqoto buufiska maalintaa laogola afaankaa laogolya waay markaa wuxuu ihi anigana hooyadee waxay igu magacawday libaax ana ladii samatnii ummi xayda ka laythi اlghaabaat weliba ka waaweyna kaymaha ku jira kariihi اlmandar ee eegmadiisaba la dhintay buudha laga naxo libaaxa shaash kale maaha koosh iyo kuwaase aarka shaash kale ee indhihiisa markuu kusoo ega aad dhimanayso kaa magaciisa inigana igu magacaabo waaya saasuu markaa isaguna dee ugu jawaabay gabayga almuhim dee waa kii labadii darbadood calima bay soo gaadhine tii horraysayba uu leefsiiyo halkiibu ka sida dibigu u cabaaday halkii u dhintay walamaa barazuu lijaaluuta wa junuudi markii laysu soo baxay mubaarasada markaa waxaa u soo baxaya nebi daawuud nebi daawuud baa u soo baxaya xigmadda iyo cilmiga ninkan daaluut iyo qaa'iduljeeshnimadiisa waxaa ka mid ah inuu xagga hore soo mariyey ragga geesiyaashaah u yaqaano raggu soo kaxaystee waxaa kamida mida ah nebi daawuud calayhi salaam oo isagoon weyneyn colka la socda laakiin cajaa'ibtiisa leh ayaa la socda mubaarasadii soo galay way ducaysteen markaa muminiintii waxay ku ducaysteen ilaahay ow dushayada shabir ku shub cagahayagana sog cadowgana nooga hiili ilaahay saasaa lagu afkartaa wuxuu ku baray baa lagu baryaa wuxuu ku baray yadda ducada mauurka ah ee qur iyo xadiisku sheegaya ilaahay lagu baryaa markaasuu ku aqbalaya marka meesha laga shaqeeyaa waa mooralka iyo maskaxda iyo qalbigaa laga shaqeeya iyo wadnaha qalabka waxba ma taro ilaahay bay saa subxaana wa tacaala fahazamuuhum biidn illaahi waqatala daawuudu jaaluut qacdii la isweerarayda layskuma raagine ninkii mubaarasada u soo baxay ee doonaya colka inuu tusaale u noqdo qaa'iduljeeshkaa jaaluud marka yay iskaga kaa khaldamin daaluut iyo jaaluud daaluut wuxuu hogaaminayaa muslimiinta reer banu israa'iil ka jiim kale jaaluudna waa kii lagu jabayoo isaguna wuxuu hogaaminayaa colka gaaladu hogaaminaya ya iskaga kaa khaldami daawuud baa markaa kolkiiba jaaluud dilay jaaluudoo cadowgii horkacaya ow dee collinkii madaxda ahaa laga dilay warkiisi waa dhammaaday nebi daawud buu ilaahay ammaanayoo waxa uu siiyey madaxtinimo iyo xikmad oo nebinimo ah iyo cilmi maadiyahoo dee waa jilciye xadiidka raggii ugu horreeya sameeyey buu qalabka laga gashado dagaalka ee diraacbiraadka la idhaahdo saasaa ilaahay ku ammaanay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay geesinimadiisaas waxay keentay inuu naftiisa ka adkaa geesinimada waxyaabaha u sahlay waxaa ka naftiisu ka adkaa soom oo dhan wuxuu ilaahay ugu jecel yahay soomkii nebi daa ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi maalin buu soomayaa maalinna wuu cunayaa waa soomka ugu adag cisho walba soom tababar cusub ku jirtaa ila haddaad iska soomaysa waad la qabsan lahayde salaada ilaahay wuxuu ugu jecel yahay tii daa-uudoo habeenkuu seexanayaa saddex meeloodoo kala barh buu seexanayaa uluna afar saacadoodba cibaado u taagnaanaya laba saacadoodba haddana seexanaya xayaatadiisu saasay u barnaamujaysnayd xadiidka saxiixa wuxuu sii raaciyay nebigu wa kaana laa yafiru idaa laaqaa mar hadduu cadowgay sar taagana min jabir maba carari jirinba maba carari jirin markaa sidaasay u ammaanay xadiidkiiyo iyo qur-aankua wuxuu ilaahay tilmaamay haddaad odhan lahayd dadka niyomaa la yska daayo kuwa jihaadka iminka ka soo horjeeda qaar baa idhaahda ilaahay isagaa dadkaba isku dirayaba muxuu u dagaalama dadku iska wada joogi adduunka eh isagiiba abuur noqdayoo bani aadamkiiba isku dirayba haddaad kii nacnacda ahaay caynkaa odhan lahaa ilaahay baa uga jawaaba waxaa lagu yidhi walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdi lafasadat اlard haddii la iska dayn lahaa dagaalka waan lagu daynaynaa dad baa soo soofaysanayao dalka iyo duunyada iyo dadkaba inay fasahaadiyaanay kharaabiyaanay kaa qaadaan doonaya oo dalkaaga baabiinaya oo dadkaaga baabiinaya oo diintaada baabiinaya marka jihaadkan la waajibiye dadkaasuu difaac u yahay waa dhab wey wasadaqa allah ilaahay baa run bal iminka muslimku jihaadkii way iska daayeen qolada waxay wax jihaad la ilaah inaga daaya miyaa la daaya waayo iyagii dee muslimkii iyo maalkoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodiiba jeebkaa lagu riday markaasaa sida biibiilaha la afuufaya qaarkoodna sida dameeraha la kooreeyey oo iyagoo cigaalkoodii <laughs> cimaamadoodii wata ay kooraysan yihiin marka waaba la iska dayn lahaa waa lagu dayni mar haddii lagu dayn waayeyna wax lagugu daayo waa inaad keento marka ilaahay baa sheego hadafka jihaadku waa kaa walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat اlard ilaahay baa dheeraad weyn laho dee dadkii wixii dantoodaabuu u sheegay aayadihii ilaahayna saasuu ilaahay ugu cadcadeeyey dadka xaq buu ku soo dejiyey aduguna rasuul baati waxyaaba aynu qisada ka faaidaysanayna waxaa ka mida rabbi subxaanahu wa tacaala adoomaha wuxuu ku imtixaanaa bifawaati اmaxbuub wa bixusuuli اmakruuh wixii ay jeclaayeenay waayaan iyo wixii ay ka cararayeen uu indhaha u geliyo shay makruuha oo ay ka cabsanayaan oo uu ku waajibiyo labadaasaa dadka lagu imtixaana ama waxay jeceliyi inay doonayaan ay u dhereerinayaan buu seegayaa waayaya markaasaa la eegaya inuu samrayeynka ama wuxuu aada uga cabsanaya sida jihaadkan oo kale lagu imtixaanaya markaasaa la eegayaa wuxuu yahay qofku maalintaasuu soo baxaa ama wuxuu jeceli waayaya ama wuxuu diidayaabaa ku dhacaya markaasuu kala baxaya dadku markaasay kala baxaan aayadda eh, waxaynu ka faa'idaysanaynaa qisada arrimahoo dham inay ilaahay gacantiisa ku jiraan oo waxaa soo noqnoqonaya bal u fiirso biidn illaah biidn illaah inagu soo noqnoqonaysa ilaahay markuu hadlayana biidn buu raacinaya awliyada ilaahay markay raacinaya hadlayana biidn bay raacinayaan marka taasi waxa weeye qalbigii lagu qancinayo lagu disayo arrino inaanu soconaynin idanka ilaahay la-aanta wاlidnu qadariyun wa sharciy idankaa ilaahayna waa mid qadari ah waa ilaahay waa la odhanaya mid sharcigana wuu noqdaayo ogolaansho ilaahay markaa wuxuu ilaahay ogolaadaa socda iyo wuxuu qadaro ha ku xiiqi dadka kale waxoodu ma socdaan qisada waxaynu ka faa'idaysanaynaa aliltijaau ilى اllahi cinda اliqaa'i washadaa'id marka arinku adag yahay ilaahay baa lagu cararaa waa kuwaa ducaysanaya awliyada ilaahay waktigaasaana la aqbalaa sidaasaanu ahaa rasuulku salى اllahu alayه waslm maalintii beder eeg ilaah haddaad inta yare halkan joogto baabiiso adduunka cidi kugu caabudi mayso ilaahayow ilaahayow ilaahayow aad buu ugu celcelinaya rasuulku salى اllahu alayhi waslm allahuma munzil اlkitaabi wamujriya الsaxaabi wahaazima اlaxzaab ihzimhum wansurnaa calayhim ducadaa dheer markuu weerarka intaanu bilaabinbu ducadaa ducaynaya laga yaabay laakiin ducadii maxay u baahan tahay dadaal haddaynu imanka halkan masaajidadun iska wada fadhiisanayna waynu ducaynaynaa waryaadheen war ducada aan badino dadaal waa inu raacaa markuu sheekh bashiir raximah اllahu la dagaalamayey gumaysiga ingiriiska culimo badanoo wuxuu arkay minhaajka akhriya oo iska wada fadhfadhiya xu waryaaneh war iyo cilmigiinani dadaal buu u baahan yahay weliba far waaweyn buu wax ugu qoro oo kii bakeeriga hortooda ku kala jebiyey bal maantao dhan unbaad ducaynaysaan intaa hilib iyo allabari cuntaan buu oo leedi gaalo jebi war meeshani bakeerigaa in la jebiyaabay u baahan tahay waxbuu tusayay marka may odhanin guryaha aynu iska fadhine way ducaysanayaan nebigii asxaabtu daaluut iyo colkiisu jihaadkiina waa loo dhaqaaqaya dadaal baa la samaynaya qisada waxyaabaha aynu ka faa'idaysanayna waxaa ka mid a qofku hadduu ka run sheego ducadiisa iyo malaha ilaahay uu malaynayo hadday taasi dhab tahay istijaabadu waa dhaqso oo xarakadii iyo dhaqdhaqaaq dadaalkiiyo daacadnimadu hadday run yihiin deg deg baa loo aqbalaa qisadu markiiba waxaa la tilmaama fahazamuun fadu maxay tilmaantaa waa tartiibu maca taciib weerarku markuu bilaabmayba layskuma raaginba marka taasi waxay jawaab u tahay ducadii ilaahay la baryay inuu deg deg u aqbalay marka haddaad dadaal la timi daacadnimadaadi iyo yaqiintaaduna badan tahay deg deg baa ducada loo aqbalaya waxaa qisada ka muuqanaya fahazamuuhum way jebiyeen baa la daauud baa daaluud baa jebiyey lama odhan colka yaa horkacay oo kaartooyinka iyo cilmiga iyo khadka waday daaluut buu ahaa lama odhan daaluut baa jebiyey laakiin ilaahay wuxuu uhi fahazamuuhum way jebiyeen sababtuna waxa weeye dee nin keliya waxba ma jebiyo weligiiba cilmi kasta ha lahaado awood kasta ha lahaado haddaanu qofku qaa'idkii helin cid barbar taagan muxuu socodsiin karayaa nebi maxamed calayh isalaat sayid alawaliina waalaakhiriin ummadda ilaahay abuuroo dhan isagaa u fadli badnaa ilaa uu madiine helay rag soo raaca oo jihaadka u raaca lama waajibinin jihaadka soomaalidu waxay idhahdeen xiniyu kuwa kugu jira maahe waa kuwa lagula hareera taagan yahay <laughs> haddaad ragba weydo maxaad socodsiinaysa intaad rag helaysa de waad iska samriyo wax kalaad keeni doonta sidaa daraaddeed baa guushii loo wada siiyey dadkii daaluut iyo ciddii uu horkacayeyba geesinimada nebi daawud halkan ilaahay uu ku caddeeyey taariikhna waxa u wanaagsan tuulahay waxyigiisa qofka ugu sheegay geesinimo tuulahay kuu qiru waxyiga kugu sheegay baa ugu qiimo badan asbaabta jihaadka waxaa ka dulmiga waxaana lagu difaacaya eh, ifsaadka cadowga qisadani waxay daliilutay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam runnimadiisa iyo rasuul yahay tilka aayaat ullaahi natluuha calayka bal qisadan way sheegayaan kutubta reer banu israa'iil iyadoon sidan ahayne bargo-anoo muxarafahoo nooc nooc ah oo aan sax ahayn bay sheegaya maadaam dhacdooyinkaa cajiibka aha ee taariikhiga ah ee reer banu israa'iilkan towraad hayaa ay yaqaanaan aad sidan quruxda badan u sheegtay ee aan cidina diidi karayn waxay cadayn u tahay rasuulnimadaada wa inaka la min almursaliin marka qisadu cibarka iyo faa'iidooyinkay xambaarsantahy kuwaasaa ka mid ah ilahay waxaan ka baryaa inuu inagu anfaco dembigeenna iyo kii waalidkeenna dhaafo muslimkana dulmiga cadowga uu ka dulqaado oo nasrigiisa uu siiyo wahada ma aquuluhu astaqfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu